بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله وmن fاته الوقوف بعرفة تxلل بعمل عمرة وعليه القضاء والhdي waxa uu sheekhu inoo soo sheegay xajka iyo arkaantiisa iyo waajibaadkiisa iyo shuruudda uu ku waajibay haddaba arkaantu arkaan ulxaj imisuu nooga soo dhigay shan soo ma shantaasi waxaa ugu horeeyey alixraam maxaa ku xigay alwuquufu bicarafa maxaa ku xiga alطawaaf طawaafkaasi waa kebe nidhi طawaafka saddex buu ahaay waa طawaafu alifaad ka afraad الsacyu bayna الصafa walmarwa saciguna waa imse jeer wey baa dhex maraya toddoba wuxuu ka bilaabanayaa safa wuxuu ku dhamaanayaa marwa ka shanaad alxal haddaba arkaantaasi wuquufka carafa haddii qofku uu ka tago wuquufka hadduu ka tago wuquufku xilli buu bilowdaa xillina uu dhamaadaa wayna sheegnay soo mahayn xilligu bilowda waa goormo maalinta sagaalaad bacda zawaal ayuu bilaabanaya wuxuuna dhammaanayaa aroorta salaada subax fajarka maalinta tobnaad soo ma ilaa habeenkii ujo qofka intaa iman waaya ee wuquufkaa carafo uu ka tago waa rukni weeyaan xajkii waa dhaafa waxaa rasuulku yihi alxaju arafa xaj gebigiisa carafu ka dhigay markaa wuquufka carafo qofkii uu dhaafay waa inaga nidhi qofka xajka hadduu ka buro lagama baxo une waxa weeyaan waa la dhamaystiraa ama camal cumraaba lagu xalaalooba camal cumrun buu la iman doonaa bimacnaa tawaaf iyo sacyi iyo xalqi wuu xalaaloobaya marka neefna wuu qali doonaa sanadka soo socdana wuu qallayn doonaa kaasi waa kee waa qofkii ka tegey wuquufka carafa arkaantii marka xabadda aynu ka reebnay maxaa soo hahay ya afarta kale waa lala iman karaya iyagu zaman baynu ku xidhnayn qofka hadduu ka tago saciga hadduu ka tago wuu la iman karaa dawaafka hadduu ka tago wuu la iman karaa xalqiga hadduu ka tago wuu la iman karaa ma garatay ixraamka haddii aanu xajki weydaaranin oo uu ka tago ilaawo u la iman karaa oo miiqaadkii halkii miiqaadkii makaaniga ahaa ayuu ka xidhan doonaa waay wuxuu yihi sheekhu raximahullah intaasuu inoo sheegayaa waman faatahu lwuquufu bicarafa carafa wuquufkeedu qofka uu ka tago taxallala bicamali cumratin camal cumra ayuu ku xalaaloobi wa caleyhi korkiisana waxa ahaaday alqadaau qalle iyo walhadyu hadyaba korkiisa ahaaday waman taraka ruknan qofka rukni ka taga lam yaxila min iraami iraamkiisa ka xalaaloobi maayo xataa yatiya bihi ilaa rukniga uu la yimaado waman taraka waajiban qofka waajib ka tagana lazimahu damu dhiig baa ku waajibaya waman taraka sunatan qofka sunno ka tagana lam yalzamhu bitarkiha shay-un ka tegitaankeeda waxba kumay laazimin waay marka aminku muxuu inoo sheegay arkaanta ka tegitaankeeda waxaa ka dhalanaya iyo waajibaadka tegitaankiisa waxaa ka dhalanaya iyo sunnayaasha wixii haddaa laga tago maxaa ka dhalanaya arkaanta ka tegitaankeeda wixii ka dhalanaya waynu sheegnayba soo ma sheekhaas inoo sheegay haddaba ay adiga adiga a a arkaanta istaago arkaanta ka tegitaankeeda maxaa ka dhalanaya arkaanta ka tegitaankeeda maxaa ka dhalanaya arkaanta aan ujeednaa waa kuwe ya cumrada saasa arkaanta ma jedna ke waay arkaanta cumradu waa imsa waa afar ka xajkuna haddaa laga taga maxaa ka dhalanaya waay fadhiiso sheeka kugu xiga sheeka kugu xiga ay ay ay istaag de arkaan arkaanta xajka haddaa laga taga maxaa ka dhalanaya wayna sheegna horta soma mise miynaan sheegin waaye haddaba ka sheeg waa waa la sheegay sheekhu inuu garan waayo fadhiiso ku xiga kusii xiga way soconaysaa markaynu ku celiyna waa la haye qallaa ku waajibaya waa ka kaasi waay arkaantii kalena wula iman karaya dabeetna maxaa laga doonaya inuu la yimaado ilaa uu la yimaado xalaaloobi maayo soo maha xalaaloobi maayo maxa logala jeeda xalaaloobi maayo shalayna sheegna soo mahayn ha shalayna sheegna haye ha Ah, xalaalo noqon maayo wixii xaaraanta ka ahaa oo waxaas goormay xaaraan ka noqdeen markuu xidhay fariid saxwi waaba intaasba arkaanta haddaa arkaanta xajka tegitaankiisa waxaad leeda qofkaas wuquufkii carafo ka tegey mise arkaantii kaleu ka tegey haddaa la yidhaahdo wuquufkii carafo ayuu ka tegey maxaa la odhanayaa hadduu wuquufku ka tago xaj male wuxuu ku xalaaloobaya camal cumro ayuu la iman doonaa camalka cumraduna maxay dawaaf saci xalqi wuu dawaafi doonaa saci bayna safal marwan la iman doonaa madaxana iska xeeri doona waay deetna saas ku xalalo sanadka dambe soo qalayn doonaa neefna wuu qali doonaa hadyigi waa xaloojiya neef buu qali doonaa qofkii isagu intaa waxaa wuquufka carafo ma inta kale ka tegey waa inuu la yimaadaa xalaaloobi maayo ilaa uu la yimaado ka tegey wuu la iman doonaa sacigii hadduu ka tegey wuu la iman doona waa saas waman faatahu qofku ka tago alwuquufu bicarafata carafa istaageeda qofku ka tago taxalala bicamali cumratin camal cumro ayaa uu ku markaasi xalaaloobi doonaa wa calayhi alqadaa korkiisana waxaa ahaaday qale walhadyu iyo xool neef inuu qalo waman taraka ruknan qofka rukni ka taga lam yaxila min ixraamihi ixraamkiisa ka xalaaloobi maayo xataa yatiya bihi ilaa rukniga uu la yimaado lianna waxa weeyaan wuquufka carafa isagoo de wuxuu leeyahay zaman muxadada buu leey kuwankan ayagumale waman taraka waajiban qofka waajib ka taga lazimahu damu dhiig baa ku waajibaya dhiig maxaa logala jeedaa neef inuu qalo iyo kuwaajibaya waa inagi nidhi farqiga udhexeeya weeyaan maxaa udhexeeya rukniga iyo iyo waajibka waman taraka sunatan qofka sunno ka taga lam yalzamhu bitarkiha shay-un ka tegitaankeeda waxba kuma sunno qofka ka taga sunaha yani sunayaashii xajka mayna soo sheegna mayna soo sheekh mayna soo sheegay sunayaashi waay hay adiga Ah, ah, sunayaasha xajka sheeg adiga maha furs fars fars ya ha ya waay maxay kale waay fadhiso tawaaf wadac xukunkiisa maxay waajib waajibaadkan ku darnay soo ma maxaa kale waajibaadka daray oo sunnayaashu ku daray mabiidka musdelifa iyo mabiidka mina saddexdaas waajibaadka kamid yihiin iyagu sana soo sheeg wuxuu sheekhu raximah llah faslun wadimaau lwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa wadimaau lwaajibatu dhiigga waajiba fi lraami fi xaali raami watiga iraamka xaalka iraamka markaasi ku waajiba dhiigga waajiba hamsatu ashyaa shan shay weyaan dhiigga waajibka ah fi lraam fi xaali lraam hamsatu ashyaa shan shay wey marka qofka haddii uu xidho xaj dhiigyada ku waajibaya shan buu inooga dhigay waa hanta marka aynu tarin axaduhaa midkood addamu waajibu waa dhiigga waajibay bitarki nusukin ay bisababi tarki nusukin nusugka tegitaankiisa sababtiisa markaasi ku waajibay nusug waxaa la yidhaahdaa isaga asalka waa waxaa lagu ilaq cibaadada ayaa mutlaqan la yidhaahdaa laakiin halkan waxaa loogala jeedaa nusug waxaa lagu aqoonsaday waxa weeyaan eh, wixii la isfaray ixraamka dhexdiisa inuu qofku la yimaado wixii la isfaray markuu qofku ixraamto ee eh, xaj xidho ama cumro xidho waxaa la faray inuu la yimaado yaa nusuk la yidhahdaa marka wixii la faray yuu ka tegay marka bitarki nusukin ay bitarki ma'muurin wax la faray uu ka tegaya qofkaasi shay la faray marka bitarki nusukin ay bisababi tarki nusukin nusuk iyo camal la faray ka tegitaankeeda sababteeda ayuu ku waajibay wahuwa dhiiggaasina cala tartiiba buu ahaaday tartiib ayuu ahaaday tartiibtu waxa ugu kala horeeya ka hore markii suurageli waaye ka labaad lala imanaya ka labaad markii suurageli waay ka saddexaad lala imanaya qofku ku doono qaadan maayo maruu ku doono u qaadanayana takhyiir baa la yidhahdaa uu kala dooranaya ku doono u qaadanaya markii kala horeeyaanna tartiib baa la yidhahdaa huwa fain lam yajid hadduuna helin fa fasiyaamu casharata ayaamin toban cisho soonkood weeyaan alaaثatin fi lxaj saddex xajka dhexda ayuu ku soomi doonaa wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana wuxuu ku soomi doonaa ehelkiisa marku ku noqdo toddobana markuu noqdo ehelkiisa ku noqdo ayaa uu soomi doonaa dhiigga koowaad muxuu inooga dhigay waa qofka oo ka taga ya shay la faray inuu la yimaado xajka dhexdiisa shay la faray inuu la yimaado ayaa u ka tegay shay baa layidhi la kaalay maxaa ka mid a ah? waxyaabahaynu soo marinayay oo dhan dee ka qaad waxaa ka mid a ah maalan miiqaadka waa in laga xidho miiqaadka in laga xidho qofka hadduu miiqaadka xidhashadiisi uu ka tago miiqaadka in laga xidhaa waa waajib miiqaadka maxaynu qaybinay zamaani iyo makaani miiqaadka makaaniga ah waa maxay qof meelaha la xadeeyey ee dadka maka imanaya loo xadeeyey ma dhaafayaan ilaa iyaga oo ixraaman mooyaan dhaafi maayaan hadduu qofku dhaafo isagoo aan ixraamnayn uu saa u ku tago waxaa laga doonayaa neef inuu qaro markaa waa bitarki ma'muurin shay la faray buu ka tegay ya marka dhiiggaasi muxuu noqonayaa neef baad qali buu waayey toban cisho soon tobanka cisho soonkoodana saddex shina xaj ku dhex soon toddoba cishna markaad noqotid soom reerkaad ka noqotid tilka casharatun kamil addamu lwaajibu bitarki nusukin ee bisababi tarki nusukin nusuka tegitaankiisa sababtiisa dhiigga ku waajiba weeyaan wahuwa cala tartiibi tartiibna waa u ahaaday shaatun waa neef adhiya ayaa marka waxa weyaan uu qali doonaa fain lam yajid hadduuna helin fa siyaamu casharata ayaamin toban cisho soonkooda weeyi alaatati fi lxaj saddex xajka dhexdiisa ayuu ku soomi doona waa sabcatan idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana markuu ehelkiis ku noqda ayuu suumi doonaa wthaani ka labaad addamu lwaajibu waa dhiga ku waajibay bilxalqi xiritaanka wtarafuhi iyo faakihaysiga wahuwa isaguna cala takhiiri buu ahaaday takhiir shaatun lax yani wuxuu qali doonaa neef ari aw sawmu alaaata ayaamin ama saddex cisho ayuu soomi doonaa aw itasaduqu bialaaata aasucin ama saddex saac ayaa uu sadaqalaysan doonaa calaa sittati masaakiin lix miskiin buuna ku sadaqalaysan doonaa noocan labaad waa dhiigga ku waajibay waxa weeyaan bilxalq xalqigu waa xiritaanka waxaynu soo marnay waxyaabihi muxaramaadka ahaa soo ma xaji dhexdiisa waxyaabaha qaarba xaaraana bimacnaa qofku hadduu ixraamto imise shay bay xaaraan ka noqonaya toban shay bay xaaraan ka noqon waxaa ka mid ahaa inuu timaha u xeero xalqiga marka hadduu tima uu iska xiiro timaa jirkiisa ku yaalla hadduu xiiro ya waxaa laga doonayaa dhiig baa laga doonayaa dhiiggaasi waa takhyiir takhyiir maxaa logala jeedaa wuu kala doorani doonaa arrimahan soo socda inuu neef qalo inuu saddex cisho soomo iyo in uu lix saac saddex saac baan ujeeda saddex saac uu lix miskiin uqaybiyo marka marka lix loo qaybiyo miskiinki muxuu helaya saddexdii saac ya laba mud ayuu helaya saddexaasu kala dooran doona kuu doonuu qaadanaya marka saddexdaas waa takyiir tartiibtuna maxay ahayd way kala horeysaa soo ahayn waay waxaa inoo haray addam lwaajib bilxalqi so ma watarafuh tarafuh waa tanacumka waa nimcays marka waa faakahaysi weeyaan waxa uu noqonayaa isaguna sida diibka oo kale cadarka u marsado cadarku xaaraan buu ka ahaa cadarka in la marsadaa qofka ixraamtay inu cadarka xidha maxay ka ahayd xaaraan soo ma laakiin mar baynu kala qaybinay labaynu kala qaybinay soo maheen a marka ka kawa ka waajibsanayaa eh, addam waa kee waa ka marka xidho dabadeed isticmaalay wy waay waxaa kala mid a iyadana tarafua waxaa ka mid a iyadana adduhn qofku inuu saliidii subag iyo waxa uu marsado oo markaa madaxiisi u hagaajiyo oo feedhashada waxaan soo nidhi waa makruuh iyadu laakiin haddii duhni uu mariyo ya iyadu taasa waxay tataan banaanayn oo waxay noqonaysaa iyaduna neef buu qali doona hadduu waayana saddexshuu soomi doona neef buu qali doona ama saddexshuu soomi doona ama saddex saac yuu qalisan doona marka iyadu waa takhiir addamu lwaajib waa dhiiga ku waajib bilxalqi iyo watarafuhi tarafuha wahuwa cala takyiir buu ahaaday takyiir shaatun neef weeyaan aw sawmu alaaata ayaamin ama saddex shi soonkood wey aw itasaduq bialaaati awsucin saddexaasu kala dooran doona saddex saac in uu ku sadaqadaysto calaa sittati masaakiin lix miskiin wathaalidka saddexaadna addamulwaajibu waa dhiga ku waajibay biixsaarin ixsaar buu ku waajibay oo wayuhdi shaatan neefna waa uu qali doonaa uu hadiyin doonaa ixsaarka waxaa dhahdaa almanc mancigu waa qofkii oo ay u suuro geli weydo ya inuu nusugiisii dhamaystiro waxba suuro geli waayaba inuu makaba galaba oo dariiqyadii maka u ka geli lahaa oo dhanba ya cadow fadhiya waa loo diidayba inuu galaba waa dhaafi kariba waayo dariiqa inuu shiri ka gal ma hayso dariiq labaad buu iyuu helay kii labaad laftiisna waa lamid wuu geliba kari waayo waana soo xidhay makana waa geli kari waayo waay ama cumro ayuu soo xidhay waa geli kariba waayo maka ixsaar baa la waxaa lamid a iyaduna qofkii oo la xidhaba ulmi qofkii baa la qabto waa la xidhay isagoo xian xaj ama cumro xidhay ayaa marka waa weyaan la xiay way suurogeli weyda marka inuu dhamaystiro maxay acmaashii xajka ama cumradiis inuu dhamaystirto way suurogeli weyda haddii suurtagelisa ka war bimacnaa dariiqyadii baa ka xidhmay laakiin hadduu yaro sabro waxaa laga yaaba dariiqyada qaarba ina furmaan u geli karaaba dhici karta ka uu sabraya haddii aanu xaj ka tegaynin xajka haddaanu ka tegaynin ajku tagaay uu qofku carfa ku dhaafo khalaas weyaan lan wuu sabri doonaa haddii laakiin uu ka tegayo wuu xalaaloobayaa muxuu ku xalaaloobaya halkaa uu joogo dee neefuu ku qali doonaa weyaan neef ayuu qali doonaa timahana waa iska xiiri timahana waa iska xiiri neefna waa qali doona marka wuu xalaaloobaya waay marka kaas qofkaa acmaashii dhamaystiran kari waaye i suurtogeli weyday ee intuu madaxii iska xiray neefna qalay ee saa ku xalaaloobay waa qofka muxsirka la ihahdo wey oo ilahay wuuu fain uxsirtum fama staysara min alhadi addamu lwaajibu biixsaarin wey dhiga ku waajibay ixsaarka qofkii oo loo diido inuu markaa acmaashii uu dhamaystiro fayataxallalu waa xalaaloobi doonaa wayuhdi shaatan neefna waa hadiyeyn doonaa yani waa gawrici doonaa waraabicu kafraadna addamu lwaajibu waa dhiga ku waajiyay biqatli saydi ugaadha dilitaankeeda wahuwa isaguna cala takhiiri buu ahaaday saddex arrimood buu kala dooran doonaa in kaana saydu ugaadha hadduu yahay mimaa lahu milun wixii mili leh haddii uu yahay mimaa kii hadduu yahay lahu milun mil u sugnaaday oo mili leh akhraja almila miliga ayuu bixin doonaayo oo uu gawrici doonaa min annacami nimcoolada xaggeeda miliga ayuu ka bixin doonaa oo u gawrici doonaa aw qawamuhu ama waa qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatihi qiimihiisana waxa uu ku iibsan doonaa acaaman cunta ayuu ku iibsan doonaa watasadaqa bihi waana sadaqaysan doonaa aw saama can kulli muddin yowman ama maalintiiba mudkiiba maalin buu ka soomi doonaa waay wain kaana sayidu ugaadha hadduu yahay mimaa laa mila lahu wixii mila aan lahayn laba arimood buu kala dooran doonaayo akhraja biqiimatihi acaaman akhraja biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku bixin doonaa acaaman cunto aw saama can kulli muddin yowman ama mudkiiba maalinbuu markaasi ka soomi doonaa marka eh, halkanna waxa weeyaan ugaadha ugaadha waxaynu u kala qaadnay laba soo samayn waay labadii ba la sheegaya haddaba ya yaa sheegaya hay hay adiga waay xaramka ah, xaramka ugaadha ugaadha xaramka hmm. qofka muxrimka ah iyo qofka aan muxrimka aan ahayn labadaba waa ka xaaraam ay qofkii ixraamtay saas weyaan qofkii ixraamtay xaaraan hadii la dilo ugaadha haddaba qofka hadduu ugaadhsado ya hadduu ugaadhsado in ugaadha xaaraan ba ka ahayd qofkii muxrimka ahaaye hadduu ugaadhsado oo ugaadhu dilo waxaa loo qaybinayaa laba qaybood ayaa loo qaybinaya ugaadha uu dilay inay wax u dhigma nimcooleyda ay leedahay yani suuratan wax suur ahaan uga dhigma un yani maaha qa isku mida maaha wax maaratay suur ahaan u dhow suuradeeda u dhow wey geela wuxu dhow adhiga lo-da wax u dhigma ayuu leeyay markay leeyihin culimadu mili buu leeyahay markii laleeyahay oo nimcoleyda waa geel iyo aiga looda geel iyo adhiga looda wax oga dhigma ayuu leeyah bimacnaa uu shabahaa weyaan oo suur ahaan buu uga dhow yahay wuu dhow yahay waay sida maalan goroyada oo kale waxay shabahdaa geela xagy ka shabahdaa qoorta dheer isku mid maaha de waad garanaysa iyad isku mid maaha laakiin geeluna qoor dheer buu leeyahay iyaduna qooro dheer bay leedahay xaggaas iska shabaha biciidka ama biciidka oo kale maalan muxuu shabaha isaguna ya lo soomaha soo ha iyo dameer dibadeedka oo isna wuxuu u dhow yahay lo-odii maxaa la dhahdaa geranuugta oo kale amaba ama deeradii oo kale iyagana arigii saasa waay adu calaya xaal kuwaas saasaa mid waliba kuu dhow yahay ayaa qofkii laga doonayay hadduu goroyo dilo neef geela laga rabaa hadduu goroyo dilo maxaa laga rabaa neef geela laga doonaya hadduu bicii dilo ama dameer dibade dilana neef la baa laga doonaya inuu gawraco admaarata marka araj mil waa saas waay deera hadduu dilo neef ariya ribuu bixin doonaa maalan waay kaas mid waa markuu leeyahay nimcooladii ku leeyahay maay mili maxaa hahay nimcooleyda dhexdeeda mili kuma laha wax mili kuma leh wax u male mar hadduna wuxu dhigma una lahayn labaa loo qaybinaya isagana inay soo aroortay saxaabadii ka sugnaatay in ay u yeeleen markaa neef la qalo u yeeleen iyo inaaninaan ugu yeelin waa labadaas hadday u yeeleen wixaa saxaabada ka so aroraa la sameynaya sida qofka xamaam dila xamaam ama qooleyba dheh haddaad doonsa qooleyda soo taqaani shimbirta qooleyda la yidhahdo shimbirtaasi qofka dila saxaabada waxaa ka sugnaaday inay yidhaahdeen neef ariya buu qalaya waa shaato marka mithli mala de qoleydu wax mil mini culmi ku waxay u dhowdahay ma jira ma jiro laakiin saxaabadu maxay xukumeen waxay xukumeen qofka muxrimka ee qoley dila ugaarhsada qoleyda ugaarhsada waxaa laga doonayaa neef aaraya inuu qalo ayaa laga doonaya maxaa soo hahay haddaba waxaan mil aan lahayn soo waxaan mil aan lahayn aan saxaabadiina ka soo aroorin wii xukunkiisa aan ka soo aroorin wixii dee maarata la sameynay la qalayay aan ka soo aroorin soo kaa yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba ninoo caadilana xukumaya way qiimeyn doonaan qiimihiisaasi ayaa uu sadaqaynaya marka intuu cunta siiyo sadaqa ahaan ku bixinaya waa intaas weyaan waxaan u bahan qof ku celiya haddaba ya intaa aan sheegaa la rabaa in lagu celiyo waay waad ku celin kartaa adiga ha istaag waaye qofka muxrimka ugaarhsadaa xukunkiisu muxuu noqonaya haye ina ugaadho inay mithli leedahay iyo inaynan lahayn waay waxaa u udhigmaa yaa la qalaya waay waxaa u udhigmaa la gawracaya haye haddayna mithl lahaynna labay noqonaysaa inay saxaabadii ka sugnaatay iyo in ka sugnaan haye waxaasaa la sameynayaa ay ka sugnaaday soo ma waay labn cadilna xukumaya oo neefka qiimeynaya waa intaas weyaan addam lwaajibu dhiga ku waajiba qadli saydi ugaadha dilitaankeeda wahuwa cala takyiiri waraabicu ka afraad addam lwaajib oo dhiga ku waajibay biqatli saydi ugaadha dilitaankeeda wa huwa isaguna cala takhiiri buu ahaaday bayna alaaati umuur saddex arimood baa la kala dooran in kaana saydu ugaadha hadduu yahay mimaa lahu milun mili wixii leh ahraja almila min anacim ahraja halkan waxa logala jeedaa yani miliga ayuu gowrici doonaa wey oo min anacim nimcoolada xaggeeda ka ahaada nimcoolada wixii la mid ah ayuu gowrici doonaa hadduu geel u dhigmo geel neef geelu gawrici hadduu lo dhigmo neef lo abu waxar hadduu dhigmo waxar sida sakaarada kale matalan waxar buu gawrici doonaa wain kaana saydu ugaadha hadduu yimi laa mila lahu wixii mil aw qawamahu ama waa qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatihi qiimihiisa waxa uu ku iibsan doonaa acaaman cunta ayuu siisan doonaa watasadaqa bihi waana sadaqadaysan doonaa waana sadaqadaysan aw sama kulli muddin yowman ama mudkii wale cuntaaba maalin ka soomi doonaa marka imsa shay buu kala doortay adiga adiga sheekh adiga adig hamisu kala doortay a imisu kala dooro ims imsl kala dooro saddex saddexdoo saddexday inuu soomo inuu raashin bixiyo labas keliya may dee iyo inuu neef qalo ya yani shaygii shay ugu shaygii shaygii ugu dhigmayde inu qalade soo isagase gurigin gawra wain kaana saydu ugaadha haduu yimi maa laa mila lahu wix mil aan lahayn ahraja biqiimatihi acaaman laba arrimood buu kala dooran doonaa ahraja biqiimatihi acaaman qiimihiisa ayuu wuxuu ku bixin doonaa cunto neefkiibuu qiimeyni markuu neefkii uu qiimeeyo lacagta uu lagu qiimeeyey baa la siin doonaa raashin raashinkaasa markaa sadaq ahaan loo bixin doonaa aw sama kulli muddin yowman ama mudkii walba miskiinki masaa la siinaya marka marka lagu sadaqadeysanayo miskiinkatana sin mud cuntaa mudku waa intee waa intaas waa labadaas acab ya labadaas acab lasu geeyey weyaan markaa mudkaasu yaa miskiin kasta la siinaya markaa mudkiiba maalin buu soomi doonaa kaase wuxuu kala dooran doonaa labada arrimood hadduu laa mim laa mila lahu hadduu yahay wixii mili aan lahayn marka neefkaa la qiimeyn doonaa akhraja biqiiminta wuxuu kala jeedaa waa kii miliga aan lahayn ee saxaabadan aan ka sugnaanin ya maxaa la samaynayaa neefkii la dilay baa la qiimeyn doonaa ee ugaadhahaa marka la qiimeeyo waxaa lagu qiimeynaya meeshii lagu dilay lafteeda waa lagu qiimeynaya marka la qiimeeyo ee labada nina caadiliintiiha ay qiimeeyaan lacagtiisu waa intaa yidhahdaan lacagtiisaasi raashin buu siin doonaa raashinkaasina masaakiinta wuu qaybin doonaa hadduu doonana wuu soomi doonaa soonkiinu muxuu noqonayaa mudkii walba miskiinkii intuu siin lahaaba maalin buu soomi doonaa maala haday shan miskiin noqdaan intii loo qaybinay shan cishuu soomi doonaa wey shan mud hadday noqdaan wal khaamisu ka shanaad ee ugu dambeeya addamu lwaajibu bilwadci waa ku waajibay wadciga wa huwa cala tartiibi isaguna tartiib ayuu ahaaday marka badanatun waa neef geela ayaa ugu horeeya lam yajidha hadduuna helin fabaqaratu neef loawe fain lam yajidha hadduna fa sabcu min alhanami waa toddoba neef oo arigu fain lam yajidha hadduuna helin qawama albadanata neefkii geelahaa ayuu qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatiha qiimiheedana cunta ayuu siin doonaa watasadaqa bihi waana sadaqaysan doona cuntadaasi fain lam yajid hadduuna helina saama can kulli muddin yowman mudkii walba maalin ayaa ka soomi doona waxyaaba muxaramaadka ahaa imisay ahaayeen ya toban soo maha tobanka waxaa ka mid ahaa alwau waiga waxaynu soo sheegnay wadciga ama jimaaca in uu xajka fasahadinay waa wadcigu markuu yimaado qabla taxallul اlwal taxallulka koowaad ka hor ya taxalulka koowaad ka hor eeg hadda maalinta tobnaad ee bisha dilxija ee inagu inagunaynu ciidina ciiduladaxada xaajigu waxa uu qabtaa acmaasha ugu badan maalintaasi waxa uu tuuranaya jamaraadka jamaradu tuuranaya jamrat lcaqaba jamrat lkubra ayuu tuuranaya madaxana wuu xiiraya awaafulifaadana wuu la imanaya hadi hadduu wadina hadigii waa gawracaya acmaashaas o dhan buu maalintaa qabanaya hawl culusba y maalintaa ayuu qofka xaajikii qabanaya acmaasha saddex camal laba kamida haduu la yimaado saddex camal laba kamida haduu la yimaado xalaalowa koowaad buu xalaaloobaya saddex cam waa maxay dhagaxa tuurashadiisa madaxa xiirashadiisa iyo tawaafka laga tawaafulifaadaha saddexdaasi laba kamida markuu la yimaado laba ka mida wuxuu xalaaloobaya altaxallul alwal taxallulka koowaad ayuu xalaaloobaya taxallulka koowaad waxaa loogala jeedaa tobankii shayayna soo marnay xaaraanta ka noqoday dhammaan waa u xalaal marka laga reebo dumarko keliya dumarku ma laga reebaya iyo dumarka axwaashooda axwaashoda marka maa loga jeeda yani dumarku waa ka xaaraan wadcigii iyo jimaacii waa ka xaaraan axwaashooda waxaa loogala jeedaa inuu guuriyo inuu guursado iyo caqdigii de nikaaxaynu soo marayni isna waa la mid axwaasha dumarka waa ka xaaraan wey gabadha xaajiyadda iyadana waa saasoo kale weeyaan inay guursata waa ka xaaraan iyo dee loo soo geed fadhiisto ayib haddaba taxalul koowaad maxayn idhi taxalulka koowaad shay kasta xalaal buu noqonay marka laga reebo ila nisa waa marku saddex camal saddex camal laba u la yimaado ka saddexaad markuu darana intii hadhana xalaal bay noqonaysa bal tusaale haddaba adiga istag a may adiga adiga adiga bal ku celi intaan nidhi intan sheegna ku celi jamaraadka iyo awaafilfaadaha a ta kale waa tahay fadhiiso fadhiiso si fican fadhiso si fican fadhiso si fican fadhiso waay waay saddex camal baynu sheegna soo ma jamarada inu tuurto awaaf lifaadaha iyo xalqiga saddexdaa laba ka midu leeyihin maalan wuxuu dhagxiin uu tuuray madaxnu iska xiiray wax kasta waxalaa dharkii dharkii tolnaa wuu xidhan doonaa waxa weeyaan cadarka wuu marsan doonaa wax walba xalaal buu noqdeen marka laga reebo dumarkii awaaf lifaadihin wuu ku daray dumarkiina xalaal buu noqday marka taxalul awali taxalul aani saas keliya ya marka qofku intaanu taxalulkaa koowaad dhagax intaanu tuurin madax inaanu xiirin dawaafku inaanu la imanin ya ayaa uu jimaac samaynaya xajkiisu waa buraya marka xajkiisu waa uu buraya marka addamu lwaajib bilwai marka mar haddii dee uu xajkii buray shalay baynu tilmaana waxaan nidhi shalay baan sheegna soomaheen waxaan nidhi ninkaa waxaa laga doonaya saddex arrimood saddex arrimood waxaan nidhi ta koowaad neef baa laga doonaya inu qalo sooma neefka maxaynu waa neef geela arrinka labada laga doonayaana inuu acmaasha dhamaystiro camalkii cumrada ayuu ku xalaaloobaya isaguna tawaaf la imanaya sacina wuu la imanaya madaxna u xeeranaya u xalaaloobaya marka arrinka saddexaad maxaynu nidhi sanadka dambe waa uu fariid oo kaas intii buu ku sheegaa sheekhu wa calaa tartiibi badanatu fain lam yajidha fabaqaratu neef geela ayaa laga doonaya hadduu neefkii geelaha uu waayo neef lo-a fain lam yajidha hadduu waayo fa sabcu min alghanami toddoba neefoo aiya fain yajidha haduu waayo kari awood u waayo marka uu ku iibsado qawama badanata neefkii geelahabuu qiimeyn doona washtaraa biqiimatiha acaaman qiimaheeda fain lam yajidha haduuna helin neefkii geelahaa weeyaan iyo lodii iyo arigiiba qawama badanata neefkii geelahaayuu qiimeyn doona washtaraa biqiimatiha acaaman qiimaheedana cunta ayuu ku iibin doonaa watasadaq bihi cuntadana waa sadaqalisan doonaa fain lam yajid hadduuna helin lacagtaasina saama can kulli muddin yowman mudkiiba maalin buu soomi doona iyadana waa waadix soo ma ya walaa yujzi walaa yujziuhu lhadyu hadyigu gudi maayo wala licaamu iyo icaamku toona ilaa bilxaram xaramka mooyaane meel kale ku gudi maayo wayujziuhu waa gudi doonaa an yasuuma inuu soomo milu xayu shaa meesha uu doonana inuu ku soomo waa uu ka gudaya walaa yajuuzu ma banaana qatlu saydi lxarami xaramka ugaadhiisa dilitaankeedu ma banaana walaa qacu shajarihi iyo geedihiisa goyntiisana ma banaana wlmuxilu qofka muxilka ahee xalaasha ah iyo wlmuxrim qofka muxrimka fi dalika sawa arrinkaa waa iskaga mid weyaan <coughs> waxyaabaan soo sheegnay waxaan so sheg so maaha neef la qalay so so maynaan soo sheegin qofka dhigba ku waajibay neefkaasu dee laga raba inuu gawraco soo maahayn waay waxaa kalena sheegnay icaamka masaakiinta in la quudinaya wana soo sheegnay oo miskiinkii mudbaa la siinayaa baynu yidhi soo ma waxaa kalena soo sheegnay soonanna waan soo sheegnay oo qofku hadduu dee kaa waayo ama takhiirba ay noqotana waxay noqonaysaa in uu soomo mudkiiba inuu maalin ka soomo soo saama ahayn labada hore soo qabo labada hore kuy adiga adiga adiga sheekhaan cagaha fidiyey labada hore soo qabo labada hore soo qaba laba saddex ma sheegin labada hore soo qabo saddex soo maynan sheegin saddex saddexdoo kuwe lamaad socon soma aragtid si fiican fadhisaada waay abur si fiican fadhiista saddex man sheegna soo labada hore soo qabta labada hore oo kuwe hadiga iyo icaamka xaramka mooyaane meel kale kuma ansaxayso xaramka meel kale kuma labadaas yacni neefka la yidhi ha la gowraco ya xaramkunba lagu gowracaya meelka lagu gowraci maayo xaafadayda ha la geeyo oo halkaa masaakiinta ha loo qabi odhan maayo masaakiinta xaramka iskale xaramkunba lagu dhex gowracaya xoolahaas waxaa la xoolo la gowracaya hadiya wixii hadiya waxa lagu gowracaya halkee xaramka waay idcaamkana waa saasoo kale wixii masaakiinta la quudinayo masaakinta xaramkubaa la siinaya masaakinta xaram mid walba hadhay marka midka hadha sheega adu sheekha koorka hadhan istaag xabad baa inoo hadhay xabadda hadha sheeg xabad baa inoo hadhe sheeg xabadda hadhay xabad baa inoo hadhay xabadda sheeg hadduu waayo lacagta ku iibsanaya cuntada maaha maaha fadhiis sheekha ku xiga ma haysa adu xabadda ina hadhay sheeka kuxigana ma haya ayg soonkii wey faariy soonkaa ina hadhsa soonka meeshuu doonu ku soomaya wuxuu ku soomi doonaa maka hadduu doono gurigiis marka tugu soomi doonaa soonka xayu shaaa meeshuu doonu ku soomaya wixii cuntaa wixii xoolaa iyo wixii cunta la bixinaya masaakiinta xaramkaa la siinayaa kala siinaya ada ma marka hadiga hadigii oo dhan xaramka lagu qalaya xaramka lagu gawracaya hilibkiisana waa la qaybinaya masaakiinta la siinaya loo qaybinaya wixii uu ka cuni karaa isaguna waa ka cunaya laakiin masaakiintana wuu qaybinaya waa wixii hadiyi weyaan wixii fidye ah isaga waba ka cuni maayo fidyada waba ka cuni maayo fidyada masaakiinta unbaa la siinaya masaakiintaas kale marka marka marka uu leeyay walaa yujziu lhadyu walaa yutcamu ila bilxaram wasaanu sheegina weyaan ya walaa yujziuhu gudi maayo ka gudi maayo alhadyu hadyu ka gudi maayo wlaamu icaamkana ka gudi maayo ilaa biarami aramka mooya meel kale kaga gudi maayo aram maa logla jeeda yani xoolaha uu gawracaya halgu ku gawracaya xaramka maka icaamka masaakinta la quudinayana halkuu siina ku siinaya masaakiinteebuu siinaya masaakiinta xaramka joogtaa la siinaya wajuziuhu waa ka gudaya an yasuuma inuu soomo xayu shaa meeshu doono wixii soomana meeshuu doono ku soomi kara walaa yajuuzu ma banaana qatlu sayd lxarami xaramka ugaadhiisa in la dilaana ma banaana waa inagii soo sheegna waxaan nidhi ugaadha xaramka joogta qofka xalaasha ah iyo qofka muxrimka ee xamed soo xidhay ama cumro soo xidhay waa isku mid somayna soo dhan walaa qadcu geedihiisa goyntiisa toona ma banaana wlmuxilu yani geedaha la jari wixii geedahee ka baxaya xaramka isna la goyn maayo wlmuxilu ka xalaasha iyo wlmuxrim ka dalika kaas arrinka soo sheegnay sawaaun iskaga mid weeyaan kuma kala duwan halka aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa alih wasaxbi ajmaciin